على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الإعراب المحلي الإعراب المحلي waxaynu ku jiray kitaabkii labaad majuskii labaad min kitaab الnaxو الواadح qaybihiisii ugu horeeyey alicraab wاlbinaa ayaynu ka soo bilownay duruustan xidhiirka islama socota calaaqay leeyihiin waxay ka soo bilaabmeen alicraab wاlbinaa alicraab wاlbinaa almaalmabni wاlmucrab waxaynu ku soo qaadanay kelimaadka luqada carabiga in loo qaybiyo laba qaybood mucrab wa mabni waaynu ku soo qaadanay mucrabku inuu yahay kelmadaha akhirkoogu isbabedelo taayur ama tagyiru ku yimaado bisabab alcawaamil ama bisababi mowqiciha min aljumla cawaamisha soo gashay iyadoo loo eegayo ama jumlada halkay ka dhacday iyadoo loo fiirinayo kelmadda noocaasa waxaa la dhahdaa mucrab haddii akhirkaygu isbabedelo sida maala jaءa muxamadu raaytu muxamada iyo marartu bimuxamadi waxaa mucrabka ka soo horjeeda mabni mabni waxa weeye alkalimaat alatii laa yatagayaru aakhiruha alatii yahbutu aakhiruha calaa xaalin waaxidatin kalimaadka akhirkoodu waanu isbedelin xaalad keliya ku sugnaado ayaa la dhahdaa mucrab maa lazima aakhiruhu xaalatan waaxidatan kelmadahaasi mabniga laydhaa oo akhirkoogu laasimo xaalad keliya iyo kelmadaha mucrabka ee akhirkoogu isbedelo labada noocba waxaynu ka soo qaadanay tusaalayaan mabniga maalan waxaynu soo tilmaanay ficilladoo kale goobta ay yani kuwa la bineeyo iyo kuwa la icraabo ayaanu soo qaadan asmaada inkastoonu si fiican maaragta aan ugu faahfaahin asmaada badankeygu inay mucrab tahay baynu ka fahmayna siduu sheegay ama aynu sharaxa kusoo daray badankeygu asmaada badankeygu inay mucrab tahay laakiin qayb mabniya ay leedahay ficilada iyaga si tafsiil aan usoo qaadanay duruustii alicraab walbina ama mucrab iyo mabni wixii ka dambeeyey si tafsiila saddexdii nooc ay ficiladu ka koobnaayeen almaadi walmuaaric walamr haddii ay mucrab leeyihiin iyo haddii ay mabni leeyihiinba intoodii waynu soo dhammaystir bitafsiilin wa yani waxa weyaan iyadoo n si duuduuba aan loo sheegin ee tafsiil xaaladahoo baynu ku soo ku noqon maayo ficil maadigu wada mabni buu ahaa axwaal bilaahina waxay ahayd saddex qaybood ficil amarku waa wada mebni axwaashiisuna ama anwaacdiisuna qinihiisaasi waa afar nooc ficilka mudaaric mebni iyo mucrabba uu leeyahay waxaa la dhahdaa ficilka mudaaric waa mucrab akhirkiisuu isbabedelaa nawaasib iyo jawaasib baa soo gasha wax ka bedesha marka laga reebo laba xaaladood almudaaricu mucrabun ila fi xaalatayn ida اtaصalat bihi nuun tawkiid fayubnى calى alfaطxi waida اtaصalat bihi nuun niswa fayubnى calى الsukuun labada xaaladood marka laga reebo wixii ka soo haray ficilka mudaaric waa mucrab nuunu tawkiid hadday la xidhiidho fatxa lagu binaynaya nuun niswa hadday la xidhiidhana sukuun baa lagu binaynaya waa duruusteeda soo qaadanay kuwaas waa ficiladii asmaada mucrabka waxaa ka mid a ah, asmaada mabniga baan ujeedaa waxaa ka mid a ah, waxaa la dhahdaa adamaa'ir adamaa'ir waa mabni dhammaantood ana naxnu anta anti huwa hiya damaairtani waa mabni ama iyaaya iyaanaadhe damiir oo dhan waxa mabni ah waxa la dhaha asmaa اlishaara asmaa اlishaara dhammaanteed waa mabni asmaa lishaara waxaa ka mida hada haadihi dalika tilka haaulaai ulaaika ama haadaani iyo haataani kuwa wax lagu ishaaro ama mufrad ha ishaaraan ama muana ha ishaaraan ama jamca ha ishaaraan ama mudakar ha ishaaraan ama muana ha ishaaraan haada iyo haadihi haadaani iyo haataani haaulaai dalika iyo tilka dalika iyo taanika ulaaika alfaad ishaara dhammaantood waa mabni haada iyo haadihi baa inaga filan asmaada anwaacda mabniga waxaa ka mid a ah. waxaa la dhahda alsm اlmawsuul alsmu almawsuul alladii allatii alladani allataani aladiina allaai waxaa la dhaha alsmu almawsuul alladii allatii aladiina ism usuulkaasina mbni wey imse sheegay adamaayir damaayirtu waa mbni adamiir magacuyaalkii huwa iyo hiya ana iyo naxnu anta iyo anti iyaaka iyo iyaaki mbni wey laba asmaa lishaara haada haadihi haaulaa'i mabni wey saddex alcismu almawsuul ismiga mawsuulka ah oo ah alladii iyo allatii waa mabni imisaynu ka sheegnaa asmaada mabniyaadkeegii imisaynu ka sheegnaa saddex saddexdaasaynu ku daysanay addamaayir أسماء الإشارة أما اسم الإشارة الاسم الموصول أما الأسماء الموصولة الإعراب المحلي الأمثلة أنت رجل مهذب ساعدت هؤلاء المساكين عطفت على هذا المريض laa tashrabanna almaa alkadira anta adigu rajulun baa tahay muhadamun akhlaaq iyo aadaab leh saacadtu waxaan caawiyey haaulaai almasaakiin haaulaai baan caawiyey kuwan aan u gargaaray almasaakiin ee masaakiinta caطaftu waxaan u naxariistay calىa haada kan almariidi ee buka laa tashrabanna ha cabbin oo ha cabbin laa tashrabanna nunu tawkiid baa ku jira laaduna waa naahiya ha cabbin oo ha cabbin almaaa alkadira almaa aha cabin biyihii alkadira dhooada ah biyaha dhooada ah ha cabin waa amila yani waxa wey kooban afar tusaale ayay labada sheekh inoo keeneen waxaan rabaa marka hore inaad ka soo saartaan kelimaad mabniya miaal kasta waxaa ku jira kelimaad mabniya oo ama kuwii ficiladii aynu soo marayn oo inay mabni yihiin iyo waxa lagu binaynaya aynu soo dhigan ama asmaadii iminka aynu sheegaynay ee adamaa'ir iyo asmaa lishaara iyo alasmaa almawsuula oo mabniga ah anta rajulu muhadabun kelmad mabniga ah halkaa ku jirta maxay noqonaysaa kelmadaas anta wey lanna waa damiir anta anta iyo huwa iyo hiya iyo iyaaka iyo min adamaa'ir wاdamaa'iru kulluha mabniyatu damaa'irtu waa wada mabni anta waa mabni macnaheegu maxay ka dhigantah waxa weeye anta maadaama ay tahay kelmad mabnia ah, ha ka filanin inuu akhirkaygu isbabedelo oo icraabka laga rabo uu aqbalo oo uu qaato maalan marka mubtada laga dhigo in la godo haka rajaynin haka filanin in la godo lannu kelmadani mabni maaha akhirkaygu isma babedelo haddii mafcuulun bihi laga dhigo in la nasbinayo haka filanin haddii xarfu jar soo galo in la jaraha ka filin lanna aakhira hadihi اlkalima laa yataayar kelmadan akhirkeegu isma bedelo anta waa mabni markaynu dhaha macnaheedu waxa weeye weligeed saasay ahanaysa inta aad la hadlayso nin keliya aad hadalkaaga u jeedinayso waa inaad anta tidhaahda anta saa waa inaa u fadxisanaada akhirkeegu haddii aad anti tidhaahdo waxaad iska bedeshay ninkii aad la hadlaysay oo waxaad la hadashay maxay oftumara anti haddii aad tidhaahdo damiirkiiba waad ka guurtay ku kale aad isticmaalaysaa damiir kale anta weligeed waa anta lannaha kalimatun mabniya haddii ay mubtada noqoto waa anta haddii ay mafcuul noqoto waa anta haddii xarfu jar soo galo waa anta akhirkaygu isma bedeleen miaalka labaad maxaa ku jira saacadtu haaulaai almasaakiina marka ficilka saacadtu iska dhaafo ficilkaa markaa iska dhaafo ficil maadiga maxaa lagu banaynaya saacadtu ficilka saacadtu mabniya cala sukuun wey ficlu maadin mabniyu cala sukuun goormaa sukuun lagu banayn jiray ficil maadiga saddex xaaladood midkood ataawl mutaxarika marka la xidha sida halkan oo kale saacadtu saacadta saacati miyaanay taawul mutaxarika ahay nuunu nisoo marka la xidha saacadna iyo na daal al aacil marka la ih saacadna ficilkani waa ficlu maadi mabniy cala sukuun ta adugu waa damiir marka iyada lafteedu waa mabni taadu waa faacilkii waa damiir saacadtu haaulaai buu iminka halka uu socdaa waa haaulaai haaulaai kuwanaan cawiye haaulaai kelmaddaas mabni ba mise waa mucrab waa mabni lannaha waxay ka tirsan tahay maxay ismu lishaara ama asmaa lishaara ayay ku jirta haadaa kan haadihi tan iyo haaulaai kuwan haaulaai waa mabni waa mabni markaynu nidhaahno waxaan ujeednaa laa yataayaru aakhiruha akhirkay weligiis ma bedelan haaulaai kasrahaasay haysanaysaa ama kasradaasay haysanaysaa xataa haddaad mubtada ka dhigto amaad faacil ka dhigto amaad mafcuulu bihi ka dhigto weligeed saasoo kasrsanaas mabni cala alkasri weeye anta waxay ahayd mabni cala alfatxi haaulaa'i waa mabni cala alkasri daa'ima caaftu calaa haada baan ka naxay ama u naxariistay kan almariid ee mariidkaa ama buka haada baa ku jirta halkaas soo maa waa mabni maxaa caddaynaya inay mabni tahay waa ismu lishaara laa yataayaru aakhiruha mabni maxaa lagu binaynayaa haadaa muxuu arkisaya akhirkeedu mabniyan cala sukuun laa tashrabanna almaaa alkadira kelmad mabniya halkaa ku jirta ka soo saara laada waa sax waa mabni waa laahiya waa xaraf wاlxuruufu kuluhaa mabniya kelmad kalaa la rabaa oo ku jirta tashrabanna waa ficil muaaric ficilka muaaric mucrab u ah binahaas xaguu ka yimi maxaa caddaynaya inuu mabni yahay ficilka muaaric nuun tawkiid baa la xidha liitiصaalihi binuun tawkiid marka mabni buu noqon jira sooma tashrabanna waa mabni mabniyu calaa maada mabniyu cala alfatxi qaacidayna ahayd oo haddii nuun tawkiid ba ula xidhiidho fatxa lagu bilay tashrabanna bifatxi lbaa badaad fadxinaysaa marka waa mabniy cala fatx ficlu mudaaric mabniyun cala fatx aan ku soo celiyo anta markaan icraabay maxaan odhanaya ma icraabka dhammaystiran ma rabo anta waxaan odhanaya markaan sheegayo icraabkeyga waxa ku jira waa damiirun damiir weeye mabniy al wuxuu ku binaysanya rabaa sheeg mabniy cala alfatxi ama cala sukuun an oo keliya damiirka haddii la dha damiirku waa an taaduna waa xaraf la xidhiidho macnaha bayaaminaya mabniya cala sukuun waa la odhan karaa isku wada dar oo dhammaantii damiir ka wada dhig tadaa marka akhirka aynu ka dhiganayn mabniy cala alfatxi haaulaai waa mabniy ismu ishaara mabniy على الكسر هذا ما الضمير بقى سواء اسم إشارة اسم إشارة مبني على السكون تشربن فعل ماض ولا فعل مضارع فعل مضارع مبني مبني على الفتح waxaa ku haray kelmadda mabnigaa waynu garanay inay mabni tahay waxay ku binaysan tahayna waynu fahnay meesha ay taallo mawqica ay dhacday kelmaddu icraabkii uu lahaa inaynu ku dabaqno taasaa inoo dhima maalan haa ulaa'idaas oo kale soo faacil kama dhigi karo waxaanu leeyahay jaaa umaa ka horraysinaya dahaba iyo saafaraya ficil umaa ka horraysinaya jaaa waxa yimid de haa ulaa'i kuwanaa yimid haa ulaa'i halkay taallaa imika icraabkayga waa kuku beegaya maxay tahay faacil bay tahay soo mafcuul bihi kama dhigi kara halaai yaa mafcuul bihi ka dhigay jumladaa soo gelisay ku xidhanta raaytu haulaai halkaana waa mafcuul bihi icraabkeygu waxay taallaa meeshii mafcuul bihi ayay taalla la nasbin maayo waynu ognaha waa mebni kelmadan isma badbadelayso oo waxay iskaga binaysan tahay laasintay baa jira xaraka ay laakiin de meeshii mafcuul bihi bay taalla waa mafcuul bihi yaa ka dhigaya majruur haaulaai majruur ka dhigaya marartu bihaaulaai waa miaal basiida weligaa waxaa isticmaalaysaa jaa iyo ra'aytu iyo marartu waa lagu faaisaa marka dambaad maaragtaysaa tusaalayaasha badan ee mutanawica ee kala duwan aad gelin kartaa laakiin horta marka horeysa waa inaad nuxurkii fahamta darsiga waxaana lagu fahmi karaa jaa iyo ra'aytu iyo maxay nagu filan iyo marartu waayahay marka siday naxwiyintu idhaahdaan darabtodaasaa layskaga tusaalaystaa adigoo aan waxba garaacin waxaad garaacdayba jirin garaacna u jeedin ayaa darabtu saydantaa layska haya waa miaal mogta anta lam tarib walaa turiidu an tarib walaa nuriidu an narib yani nuriidu an nanfac inaan dadka wax tarto oo anfacno weeyaan darbi maaha meeshu laakiin waa iska miaal mogta waa kii ninkii lahaa qaaala tatraabi bizaydin wacamrihi wama qtarafa danban wala tabica haya wama niltu min darbayhima hayra shuhratin ya halkaasuu mariyey wuxuu yidhi imisaa sayd iyo camar u garaaceen xawuu ka sheekeeye wuxuu yidhi ya waxaa doorka waan ka tegayaa waxaan u kacayaa abyaadaana wada xifdisanayn waxaan u kacayaa buuri xagga fiqiga satrukhu tarka اlghazaali lidillihi halkaasuu mariyey gabayga wuxuu yidhi sida uu ghazaalku ama galanuugtu harhka macaanay jeceshahay uga dhaqaaqdo say de geedaha kale u laalaado wax u soo cunto ay harhka uga dhaqaaqda buu ayaan uga tegayaa buu i satrukhu tarka alghazaali lidillihi waxaa ku jirta wasmuu ila اlfiqhi اlmubaaraki inahu abyaab ah, noocaasoo kala xagga fiqigaan u kacayaa buuri doorka marka imisaan sayd iyo camar soo garaacay buuri markuu naxwaa ka shekinay waqad taalat atraabii bisaydin wacamri sayd iyo camar uma garaaci darabtu saydan darabtu camran wama qtarafaa demban wax dembigay galeen ma jira buuri nimankaas oo lagu garaac walaa tabica hayan mana luminoo niman dada ilaahay ka lumayoo ah, lagu edbinayana maahayn ma niltu min darbayhima ayra shuhratin laakiin garaacoogii wax kale anigu de waa ka gaadhay buu i shuhra iyo inaan ku soo caanbaxo darabtu saydanti ay anfacdo unbaan ka gaadho darbigoog halkaa abyaad maarksa min sheekii tiri marka miaalka basiidka aan uga jeeda ayaa idinku filan darabtu saydan iyo darabtu camran taasaa qaacidada lagu fahmaya waxaa loo jeedaana waxa weeye in la fahmo marba darsiga laga sheekaynayo waxaan marayay markaan idhahda jaa haaulaai waa faacil ra'aytu haaulaai waa mafcuul marartu bihaaulaaina waa majruurun bixarfi ljar xarfi jar baa soo galay meeshii jarkay taala wakadalika haada haada oo mabni haddaad soo qaato waxaan ka dhigi karaa faacil jaa haada الرajuل waaan ka dhigi karaa mafcuul raaytu hada arajula hada arajula waxaan ka dhigi karaa majruur marartu bihada rajul bal waxaan ka dhigi karaa mubtada hada rajulu kariimu hada rajulu caalimu markaan ah maxay noqonaysaa haada maxay dhacday halkaa dhacday maxay tahay mubtada dhacday ficilkii mudaaric markaan soo qaata ee mabniga ah waxaan odhan karaa waxaan odhan karaa sidaa maala laa tashrabanna laa tadhabanna laa ta'kulanna waxaa la soo gelin karaa xaraf jaazima sida laada naahiyadoo kale marka laa tashrabanna iyo laa takulanna markaa tidha ficilkaa mudaaric ku yaala ma meeshii la godayey buu yaalaa ma meeshii la nasbinayey ayuu yaalaa ma meeshii la jasminayuu yaalaa marka laa naahiyaa ka horraysiiso meeshii la jasminayey ayuu yaalaa marka calaa kuli xaal alicraab اlmaxaliyu darsigani waxa weeye kelmadda mabniga ah waaa la dhaa mabniyu calaa kada waxay ku bilaysantaha la sheega laakiin icraabka meelay ka dhacdaa jira mawqicay leedaho jumlada ka dhacdaa jira waxaa laga yaabaa inay mubtada tahay laga yaabaa inay khabar tahay inay faacil tahay inay mafcuul tahay see loo sheegaya icraabka marka la sheegayo inay faacil tahay haaulaa'i oo mabniya oo mabniyun cala alkasria ah, markay faacil dhacdo idan la godi maayo kelmaddaasi oo akhirkaygu isma badelaye faacilnimadii sidee loo sheegaya waxa la odhanaya fii maxalli rafcin faacil waxay taallaa meel la godi lahaa haddii aanay mabni ahayn waa la godi lahaa haddii ay mucrab ahaan lahayd oo akhirkeedu isbabedeli lahaa waa faacilo waa la godi lahaa fii maxalli rafcin markay mafcuul dhacdo halkay taallaa ma rafcin mise nasbin mise jarri mafcuulku muxuu ahaa nasbi soo maahayn icraabkiisa markay mafcuul dhacdo maxaa la odhanaya fii maxalli nasbin xarfujar markuu soo galo haulaa'idii halkay taallaa fii maxali jar mubtada haddii ay tahay haaulaaydu hadday mubtada tahay maxalkaay taalla muxuu yahay fii maxali rafcin mubtaduu soo marfuuc maaha ina wa akhawaatuha haddaan ismigeygii ka dhigo ina allaha qafuurun ismigii ina ismiga ina miyaa la nasbin jiray mise waa la gudi jiray waa la nasbinaya ina haaulaai haddaan idhaahdo halkay taalla haaulaayda fii maxali rafcin mise nasbin mise jarin fii maxalli nasbin waa yahay haddii aan xarfi jar soo geliyo waa fii maxalli jar haddaan mafcuulu bihi maala ka dhigo fii maxalli nasbin mubtada haddaan ka dhigo ama faacil fii maxalli rafcin ficilka mudaaric markaan laadii naahiyadii soo geliyo waa fii maxalli jasmin darsiga aynu dhiganaynaa fii maxallidaa wey fii maxalli rafcin fii maxalli nasbin fii maxalli jarin fii maxalli jasmin mahal ma aha waa bitashdiid laam mahal weyaan mahal soomaaliga mahal baan iska midha ah. mahal ma laha mahal laa maxalla lahu min alcraab wey fii maxalli jasmi wey kelmaddii carabigiina waa sideeda u akhrine anta rajulu muhadabun amiladii aan ku celiyo la soco anta rajulun baa tahay muhadabun akhlaaq iyo adaab leh anta damiiru mabniyu cala alfatxi damiirun mabniyu cala alfatxi fii maxalli rafcin mubtada fii maxalli rafcin maxaan idhi horta damiir weeye waa mabni waan garanay cala alfatxi fatxu ku binaysa anta fii maxalli rafcin maxaan idhi mubtad wey mubtadu ma marfuucba mise waa mansuuq icraabkiisu waa maxa waa marfuuc fii maxalli rafcin meel la godi lahaa kelmadda haddii ay mucrab noqon lahayd oo ay icraabka aqbali lahayd waa la godi lahaa kelmaddaas halkaasoo kale aanta taallo haddii aad dhigto muxamadun dhigto waa inaad godo muxamadun rajulu muhadabun aalibu yani maaragsa rajulu muhadabun waa inaad taa axmadu rajulu muhadabun ismiga aad halkaa dhigto waa mubtada hadduu mucrab yahay waa in la godo markaa fii maxali rafcin kelmadani waa mabni fatxaa lagu bineeyey meesha ay dhacdayna waa meeshii la gori lahaa kelmadda dhacda waa fii maxali rafcin mubtada mubtadaada waa laga bilaabi karaa marka ugu horeysaba waana lagu khatimi karaa icraabkaaga waad ugu dambaysiinaysa kaa ugu dambaysiinaya iska qaadan karta anta amiiru wuxuu ku binaysan yahay shee mabniyu cala alfatxi fii maxalli meeshay dhacda shay fii maxalli rafcin nasbin jarrin jasmin fii maxalli rafcin maxay tahay faacil mubtada mubtada rajulun waa khabarkii khabarun marfuucu calaamatu rafci adam rajulka oo muhadabun waa la sifeeyey maxay noqonaysaa nactun ama sifatun nactun marfuuc nacti buu raacaa mancuudkiisa ka horeeya muhadabun waa la godaya lannu halkay sifaynayso rajuluna baa guda oo abara abarun marfuuc marka nactigiisuna marfuuc buu noqonay anta waa mubtada rajulun waa khabar muhadabun waa nacti saacatu ficlu maadin mabniya cala sukuun wataau lmutaxarika ama wataau lfaacili damiiru mabniyu calى muxuu ku binaysan yahay mabniy cala dam waa faacil marka maxay taallaa fii maali fii maxalli rafcin faacil laakiin isagu haaulaai buu ujeedaa qiyaasta sida ka muuqata tusaalayaashiisa haaulaai yuu u socdaa inuu ku sharaxo kelmadda mabniga haaulaai waa kuwii la caawiyey ama loo gargaaray haaulaai ismu ishaara mabniyun mabniyun cala alkasr fii maxalli fii maxalli mafcuul bihi wey maxay noqonaysaa marka fii maxalli naصbin mafcuul bihi لأن المفcuuل bه اسم maنصوب في محaل نصب waa kuwii loo gargaaray saacadtu waxaan u gargaaray haulaai kuwan kuwanaa siiye adaad tira acطaytu haulaai waa mafcuul bihi darabtu haulaai waa mafcuul bihi laqiitu haaulaai waa mafcuul bi ra'aytu haaulaai saacadtu haaulaai almasaakiina waxay nacti u tahay haaulaaida icraabkaygii mafcuulnimada ayay ka raacaysaa marka waa nactu mansuub caaftu ficlu maadin mabniyu cala sukuun wataw mutaxarika ضمير مبني على الضم في محل رفع فاعل عطفت فعل وفاعل وفعل فاعل ونصب على حرف جر هذا اسم إشارة مبني على سكون في محل رفع في محل جر بعلى ii maali jari bal ii maali jar bay taalhadaas lanno cala baa ka horaysa xarfu jar ismiga halkaa la dhigo waxa weeye waa la jari laha cala alrajuli cala alkitaabi cala almadrasati waa la jari laha almariidina waa nacti haadaada ayay sifaynaysa almariidu ee mariidka laa tashrabanna almaa alkadira laa naahiyatu ama xarfu nahyin wa jasmin tashrabanna ficlun mudaaricun mabniyun mabniyun cala alfatx fii maxalli rafcin mise fii maxalli nasbin fii maxalli jarin fii maxalli jasmin bila anaahiya fii maxalli jasmin billaah fii maxalli jasmin wey laadaasaana jasminaysa bilamnaahiyati afartaa miaal wuxuu inagu tusay afar mawqic oo kala duwan bay dhici kartaa kelmadda mabnigi wuxuu afar keliya uga dhigay waxay dhici kartaa fii maxalli rafcin kelmadda dhacday halkaasi fii maxalli rafcin taya anta waa mubtada marka maxay dhacday fii maxalli rafci saacadtu haaulaai haaulaai waa mafcuul bihi maxay dhacday fii maxali nasbi caaftu calaa haada calaa haadada calaa baa soo gashay xarfu jar fii maxali jar laa tashrabanna ficilka mudaaric laa naahiyaa ku jirta fii maxali jasmi kelmadda mebniga afar maxal bay yeelan kartaa ayaa dhici kartaa midkood fii maxali rafcin meelihii la godi jiray hadalka hadday tahay faacilkii iyo mubtadihii iyo khabarkii iyo fii maxali rafin waxay dhici kartaa fii maxali nasbin meelihii la nasbinayo mafcuulun bihi iyo ismu inna iyo khabaru kaana iyo waxay dhici kartaa calaa haada fii maxali jar xuruufu jarya markay soo galaan ama idaafadii waxay dhici kartaa fii maxali jasmi laa tasharban fii maxali icraabkan waxaa la dhaha alraab almaxaliy baa la dhaha alcraab almaxaliy saddex icraab bay sheegaan wada icraab ma aha laakiin guud ahaan magaca icraab laga idhaahdo saddex icraab baa jira laba icraab baynu hadda ku jiraa ka saddexaadna wuu kuu soo dhow yahay alicraab allafdi kelmadda mucrabkaa maala muxamadun oo mubtadaan ka dhigay ama faacilan ka dhigay ama mafcuulun bihi ka dhigay ama xarfu jara soo geliyey jaaa muxamadun raaytu muxamada marartu bimuxamadin soo craabku kama daahir craabku ka daahir kelmadaas waxaa la dhaha craabkeyga craab lafdiya la dha marka la rabo in la godana waa la godaa markay dhacdo meel mansuuba waa la nasbiya meel majruura ama jar meeshiisii fii mawdic iljarri markay dhacdo waa la jaraa alcraab lafdi baa la dha craabkii baa ka muuqanay craabka labaad aynu qaadanana waa alcraab lmaxalli waa kelmad mabni ah oo aan akhirkeegu isbabedelayn laakiin de mawaadicdii kala duwanayd maxalladii kala duwanayd dhacaysa faacil bay noqon kartaa kelmaddii mabnigii sida haaulaai ku miaalinay fii maxalli rafcin baad onaysa faacil waxay noqon kartaa mafcuulu bihi fii maxalli nasbin mafcuulu bihi baad onaysa waxay noqon kartaa majruur fii maxalli jarin ayaad onaysa kelmadii ficil mudaaric hadday tahana waxay dhici kartaa fii maxalli jasm laa naahiya iyo kuwii wax jasminaya soo galay iyadoo mbni ah oo ama nuunu tawkiid la socoto ama nuun nis ad la xidhiisanta ayay soo gali karta oo maala haddii aan idhaahdo lan yadribna aطaalibaatu lan yakhrujna min alfasl lan yakhrujna lan waa xarfu nafyin wa naصbin waxay rabtaa ficilka mudaaric inay nasbiso yakhrujna ficilkaasi ma mebni ba mise waa mucr yrujna icilka muaarc mamcrab mise waa mbni waa mbni hoos baad u yar hadlaysaa yrujna nuunu nis waa ku jirta yusaafirna yaqra'na nuunu nis waa la xidhiidha muxuu noqon jiray ficilka mudaaric markay nuunu nis waa xidhiidha mabni maxaa lagu binayn jiray cala sukuun seed u icraabaysaa markaa yrujna nuuntan la xidhiidhana waxay rabtaa inay ficilka ka dhigta mabniya cala sukuun lanta soo gashayna waxay rabtaa ficilka inay ka dhigto akhirkiisa fadxiso oo ay mansuub ka dhigto wuxuu ku binaysan yaha horta la sheegaya ficilkan waa mebni akhirkiisa isma bedelay lanta soo gashay waxba ka bedeli mayso ma nasbin karto lanna hada ficlu mabniyu yakhrujna ficlu muaaricu mabniyu mabniyun cala sukuun fii maxali baa la lan yakhrujna fii maaliha fii maxali nasb lam yakhrujna lam yakrujna ma bixin fii maxali jasm marka kelmadda mebnigaa sida loo icraabana waxaa la dhaha craabkeega alcraab اlmaxali see loo icraabaa waxay ku binaysantaa la sheegaa horta mabniyun calaa kada halka ay dhacdayna waa la bayaamiya meesha ay dhacdayna waa la bayaamiya fii maxali rafcin bay taallaa fii maxali nasbin bay taallaa fii maxali jarin bay taallaa fii maxaliha jasm icraabkeygu waa intaa alcraab اlmaxali khulaasada ee qawaacidka ku dar idaa waqacat kalimatun mabniyatun haddii kelmad mabniha dhac icraabka saddexaad ay noo soo socdaa alicraabu taqdiiri baa ladhaha alicraabu taqdiiri wasayaati qariiban in allah idaa waqacat kalimatun mabniyatun haddii ay dhacdo kelmad mabni milu haulaai iyo haada iyo alladii iyo kelmad mabniya haddii ay dhacdo fii mawdicin min mawaadic rafci aw الnaصb aw اljar aw اljasm meel ka mida meelihii wax la godayay mubtada iyo faaciliya baa ka mida khabar iyo ama fii mawdicin min mawaadici nasbi meel ka mida meelihii la nasbinayay waxaynu soo qaadanay mafcuulu bihi ismu ina wa akhawaatiha khabaru kana wa akhawaatiha iyo meelihii maarksa ayaynu meelo noocaas soo qaadan meelihii wax la nasbinaya haddii ay dhacdo aw iljari fii mawdicin min mawaadic iljari xuruufu jarka ayaa ka mid ah meelaha wax la jaro markay soo galaan idaafadaa ka mid ah idaafada waxaa la idhaa hooyadana halkeeda inoogu iman doonta kitaabka aw iljasmi ama meelihii la jasmine waynu soo qaadana ficilka mudaaric meelaha la jasmiyo markay lam soo gasho waa la jasmiya intii labada ficil jasminaysa markay soo gasho waa la jasmiya laa annaahiya markay soo gasho waa la jasmiya kelmad mabnia ayaa waxay dhacday mawaadicda mid ka mida fii mawdicin min mawaadic rafci ama fii mawdicin min mawaadic nasbi fii mawdicin min mawaadic jari fii mawdicin min mawaadic jasmi bay dhacday laa yataayaru aakhiruha ida waqacat kalimatu mabniyatu fii mil hadihi mawaadic laa yataayaru aakhiruha isma bedela akhirkeegu ha ka filanina akhirkeegu in isbedelo kelmad mabniya haddii faacil laga dhigo haka filanin in akhirkayga la godo oo aad tidhahda waa faacile ha la godo oo jaa haaulaadii u akrido jaa haaulaau u akrido oo tiraa waa faacile ha la godo ra'aytu haaulaai idhi inaad u akrido ra'aytu haaulaa'a laa laa yataqayaru aakhiruha lannaha kalimatun mabniya horta kelmadda mabniga ah bedeli waxay ku biraysnayd ku sheeg sidii loo akhrii jiray u akhri maxaa laga yeelaya icraabkii waxa la rabay mubtada weeye in la godo mafcuul weeye in la kordhigo maxaa laga yeelaya wayuqaalu waxaa la odhanayaa un inahaa fii maxali rafcin waxay taallaa fii maxali rafcin haddii ay fii mowdicin min mawaadici rafci taallo fii maxali rafcin un baa la odhanaya aw nasbin ama fii maxali nasbin baa la odhanaya aw jarin ama fii maxali jar baa la odhanaya aw jazmin ama fii maxali jazmi baa la odhanaya idaa waqacat fii mowdicin min mawaadic اljazmi fii maxali jasmin unbaa loodhanaya calaa xasabi mawdicihaa fi ljumla kolba jumlada halkay ka taallo yaa loo eegaya calaa xasabi mawdicihaa ama mawqicihaa min aljumlati halkay ka taallo anta rajulu muhadabun antadaasi waxay ka taallaa fii mawdici lmubtada mawqicay jumlada ka dhacday waa mubtada fii maxali rafci mubtada loodhanaya saacatu haaulaai waa fii maxali nasbin mafcuul bihi halkaasi taalla caطaftu calى hada waa fii maxali jarin bcala laa tashrabanna tashrabanna waa fii maxali jasmin bila naahiya wayuqaalu inaha fii maxali rafcin aw nasbin aw jarin aw jasmin intaa midkay tahay baad ku sheegaysaa calىa xasabi mawdiciha adigoo u eegaya meesha ay ka taalo fi ljumlati jumlada halkay ka dhacday adigoo u fiirinaya tamriinaat بين ما في العبارة الآتية من الكلمات المبنية التي في محل رفع والتي في محل نصب والتي في محل جر والتي في محل جزم كلمadaha مبنiga oo محل leh إعراabka meel ka dhacay مبتدأ فاaعلة مفعول به xرف jر soo galay kuwa محلka leh ee في محل la odhanayo bayaamigu ku رأيت رaجuلا baan arkay nin baan arkay من الذيiنa kuwii ka mida جaربوا الأمuuرa arimaha jarabay waayo araga ahaa wax badan soo tijaabiyey in badan soo noolaa fasaltuhu waxaa weydiiyey can ifaati ifaadkii baa weydiiyey iyo calaamadaha iyo tilmaamaha dhaqanka iyo akhlaaqda allatii tuksibu linsaan ee bani aadamka siisa qabuulan fii hadihi dunya qabuul kasbisiisa ee siisa in la aqbalo ou qof maqbuul ahoo bulshadu jecesha ay noqdo fii hadihi dunya adduunyada maxaa adduunyada lagu kasbadaa ifaadka lagu heli kara qabuul lagu heli karo ama bani aadamka yani tacaamulkooga ku fiican dadku ay kugu aqbali karaan magac iyo ad sumcad ku yeelan karto maxay tahay baa weydiiye waxaan u ahaa rajulu mujarib waaxid min aladiina jarabuu اlumuur faqaala wuxuu yidhi caamil الnaas caamil annaas caamil الnaasa dadka waxaad kula dhaqantaa bimaa waxa tuxibu aad jeceshahay an yucaamiluuka bihi inay kula dhaqmaan waa qaacido weyn oo wax badan soo galaya waxaad adiguba dhibsato dadka ka ilaali dadkuna way dhibsanaya sidaad jeceshahay in lagu ixtiraamo lagu ikraamo u iraam sidaad jeceshahay inaan ceebaaga laga sheekaynin dadka kalena ceebooga ka sheekaynin kelmad soo koobi kara maaha adigu isweydii waxaad jeceshahay waxaasun dadkana u samee waxaad necabtahay isweydii kuwaas waxaasun dadka ka ilaali caamil الnaasa bima tuxibu an yucaamiluuka bihi ixtiraam baad jeceshahay in lagu ixtiraamo adiguna dadka ixtiraam caamil الnaasa dadka kula dhaqan bima waxa tuxibu aad jeceshahay an yucaamiluuka bihi inay kula dhaqmaan wajaamil wanaagu samee man yujaamiluka qofkii wanaag ku sameey almujaamala ficlu ljamiil ficlu ljamiil wax wanaagsan ood samaysa wey qofka wanaag kuu sameeya adiguna wanaagga ka abaal mari mujaamalada waxa kaloo loo isticmaalaa iyadoo yani afka la isku macaaneeyo macaanaysa waan xaqiiqaahay qof wanaagsan baa tahay nin wanaagsan baa tahay saaxiibkay baa tahay xaqiiqadana qalbigiisa arrinkaasi ka dhab maaha almujaamala moogta yaa madaxdii ay nala joogta iska tiraana qofaad neceb tahay maanta wax noocaasoo kale mujaamala laga waa waxaan xaqiiqo lahayn marka haddaan taa ku macnayno waxay noqonaysaa jaamil man yujaamiluka qofka ku neceb haddana aan kuula badheeraynin inuu nacaybkiisa kuu muujiyo kuulama badheerayo asoo lama fiicna uu ku salaamaya waanaad ogtahay inuu ku neceb yahay adiguna salaam oo sidaa uu mujaamalada u samaynayo ee aanu kelmad xun kuuga hor imanaynin adiguna kelmad xun aan la hortegi jaamil man yujaamiluka marbay cadaawadu gaadhaa mar lagula soo cadaado marbay qofka ka gaanaysaa cadaawadu inaanu waxba kuu qarin ee waxa uu rabo inuu hortaada ka idhaahdo ee ku xumaynaya marna wakaa iska kaa ilaalinaya intaad hor joogtaan kelmad xun ku odhanay hadhowna lagaaga keenaya ama ogaanayso waxa uu yahay marka jaamil ma yujaamilka taana way noqonaysa macnaha horena waa macno jira wanaagu samee qofkii wanaag kuu falaa wanaag kuu sameeya adiguna wanaagga ka abalmar walaa tuqasiranna fii waajibin calayk ha ka gaabinin walaa tuqasiranna ha ka gaabinin fii waajibin calayka waajib ku saaran waajibka ku saaran adiga qofkaa kaa saaran adigu ha ka gaabinin ka soo bax intaada adigu dadku inta badan baniaadamka ma taqaan baniaadamku waxay doonaan xuquuqda ay leeyihiin ee dadka kale ku leeyihiin ayay raadiyaan waxaasaan xaq ugu lahaa yani maaragta waxaasaan lahaa inuu sidaa yeelay ahayd inuu ixtiraamay ahayd inuu maxay sameeyey ahayd xuquuqda uu isagu leeyahu tiriya ee uu dadka kale ku leeyahy laakiin ta isaga lagu leeyahay ma tiriyo ta isagu ka gaabiyey wuxuu leeyahy ta dadka kalea xisaabinine adiga tii lagugu lahaa intii lagugu lahaa ka soo baxay ee dadkaasi kugu lahaayeen walaa tuqasimana fii waajibin calayh walaa tumakinanna arinta kale muhiimkiina waxa weeye ha makaninin ha u suurtogelinin waashiyan qof dadka isku dira oo hadalka u kala qaada oo hadalka qurxiya naqlu lkalaami min shaksin ilaa shaksin aakhar calaa wajhi ifsaad waa qofkoo hadalka qofkaa ka qaadaya wuxuu yidhi qof kala gaadhsiinaya hadafkiisiiyo ujeeddadiina suno tahay inu wax isku diro hadday calى wجه اصلاح tahay waa wax wanaagsan calى wجه الإfsاad hadihi hiy namiima wاlwaashi huwa اladii yanqل الكalaam الnamaamkii wey ya walow ana waashi biاlyamaamati daaruhu wadaari bأعlى xadra mowt ihtadaa liya shaacirku lahaa waa laygu saliday kuwan warka gura haddii uu meelheblaayo degan yahay aniguna meelheblaayo degan halkaasunbu soo waraysanaya ilaa guriga iga yimaado war buu raadinaya iga qaado dadka kale ugeeyo oo xumaan uga jeedo waayahay walaa tumakinanna ha u suurogelinin waashiyan qof dadka isku dira ha u suurtogelinin an yufsida inuu fasaadiyo kharibo xumeeyo maa baynaka wa bayna annaas adiga iyo dadka waxa idin qofna ha u ogolaanin inuu adiga warkaa qaado oo hebel kugu diro ama adiga warkuu keeno ama adiga warkuu keeno waa ogolaan marka horeba sirahaaga iyo hadalladaada qof naqlinaya maarta hadigin oo ceeb ka sheekaynin ka kuu keenana ka dhegaysanin waa qofka ku xidha markuu qof kale kaaga sheekay wuxuu ku lahaa wuxuu maarta ku aflagaadaynaya waxaanuu lahaa waxaanuu ka sheekaynayay joojidha sheekada idan hadduu aniga wax iga sheegaya isagaa ila soo cadaanaya shucarada adabka carabiga waxa ku jirta qofka qofka yani xumaantii wuu kari lahaa inuu kula hor yimaado sheeda kaa xanta ee meelaha kaa xanta ee aan kula hor iman uu ku weyneeyey buui waqad ajallaka man yacsiika mustatira baa ku jirta wuu ku weyneeyey qofka meelaha kaa caasi ee meelaha wax kaa sheegaya meelaha fog iyo xaggaa dambe warwareegaya wuu ku weyneeyey lannu kaana bistiaacatihi an yuwaajihaka wuxuu karayay inuu kula hor yimaado ortaada ka sheego laa tumakinana waa shayan an yufsida baynaka wa bayna annaas waa mucaamalaadkii wanaagsanaa macnahaasi waa macno maqsuudah oo muhiima ah. waayo aragnimada in dalabada loo gudbiyo dhinaca kalena dee ujeedaynu leenahay xagga lafdiga la xidhiidha yeerayada iyo xaggii naxwaha la xidhiidha ayaynu leenahay marka alfaadan qisadan yaree kooban waxaad ka soo saaraysaa ereyada mebniga ee maxal dhacay fii maali fii maxali dhacay maalan ra'aytu tadaa ku jirtahay waa faacil waana damiir mebnia fii maxali waxay dhacday tadaas fii maxali rafc min aladiina aladiina waa ism mawsuul waa mebni alladii allati ism mawsuulku waa mebni ismada waxaanu ka sheegnay damiiroo dhani waa mebni ismu ishaaroo dhani waa mebni haada iyo haadiya kuwa la midkaa ism mawsuul oo dhanna waa mabni alladii allati kuwa lamid a alladiina waxay ku jirtaa alladii allati waa mabni fii maa mabniy cala alfatxi wey alladiina weligeed way fatxisantah mabniy cala alfatxi wey lakin fii maali maxay dhacda halkaa fii maxali jar leannahu min baa ku jirta jarabuu alumuura jarabuu waawljamacahaasi waa damiir waa faacil mustawahaasi horta wuu inaga yar sarreeya xoogaha waana cashirada inoo iman doona xagga dambe weli damaairta maynaa gaahin iyo raabkooga iyo faacilnimadooda iyo mafcuulnimadoodi maynaa gaai waa iskaga daraya kuwa qaarkood hadaad wax ka fahmi weydan laa mushkila idan meelaha ana duruusta waa duruus aynu soo qaadanay qaarkood iyo wax inoo hadhay oo xagga dambe aynu ku gaari doono marka kuwaasi halkooda lagu baran doona insha allahu laakiin jarabuudaas waawljamaca wey waa damiir imika baad iska siira barataane eh. waa mabniya cala sukuun haye fii maali fii maxali rafcin idan waa faacil fii maxali rafcin wey fasa'altuhu can iصifaat halkaasaan ku daynaya inta kale ninkaa kala soo baxay ضع الأسماء المبنية الآتية في جمل مفيدة بحيث تكون مرة في محل رفع ومرة في محل نصب ومرة في محل جر كلمadahan jumlooyin soo geli mar waxaad ka dhigtaa في محل رفع marna waxaad ka dhigtaa في محل نصب marna waxaad ka dhigtaa في محل جر الذيdaasoo kale soo faacil kama dhigi karo جاء الذي سافر إلى hargeysa جاء الذي faacil baan ka dhigay رأيت الذي سافر إلى السعودية مررت بالذي سافر إلى إثيوبيا جاء الذي رأيت الذي مررت الذي maxaa ka dhigay الذي mar waxaa ka dhigay في محل رفع جاء الذي marna waxaa ka dhigay في محل نصب رأيت الذي marna waxaa ka dhigay في محل جر maxaan idhi مررت بالذي kuwa kalena saasoo kale ka dhig هؤلاء ما هذه ثلاثة أكد الأفعال الآتية بنون التوكيد ثم ضعها في جمل مفيدة بحيث تكون في محل الجزم يأكل نون التوكيد كدر يأكلن لا ناهية سوق لسي في محل الجزم نقط لا تأكلن طعاما حارا يتحدث يتحدثن لا تتحدثن يساعد يزرع ساس الله تمرين في الإعراب نموذج xadara waxa yimid man kii saacadnaahu aan u gargaara ayaa yimid xadara ficlu maadi mabniyun cala alfatx laa maxalla lahu min alicraab fii maxalli maaha weeyaan fii maxali lama odhanay fii maxali rafcin ma fii maxali nasbin ma fii maxali jasmin ma laa maxala lahu min alacraab wax maxala ma laha ficl maadi mabni cal arci kaga baxa man sm mawsuul waa bimacna ladii mogta jaa aladii saacadnaahu ba ka dhiganta manta waa bimacna ladii waa ism mawsuul ism mawsuul mabniya cala sukuun fii maxali rafcin faacil saacadnaahu saacad ficl maadi mabniy calى sukuun na damiiru mabniy calى sukuun fii maxali rafcin saacadnaahu isagaan caawinay hadaasna waa mafcuulki damiiru mabniy calى dami fii maxali nasb imise fii maxali baa halkaa ku sugan ficilka xadara isagu ficil maadigu maxal ma laha mabniy calى fatxi isaga kaga hadh mantaasi waa fii maxali rafcin faacil saacadnaa naadaasi waa fii maxali rafcin faacil saacadnaahu hada damiirkii waa fii maxali naصbin mafcuul bihi mafahate fii maxali naصbin mafcuul bihi isagaa ku icraabaya أعرب الجمل الآتية هذه وردة جميلة لا تحتقرن أحدا cidna ha yaraysanin xaaqirin شharibtu الdawاء baan اladii wasafahu uu qoray dawadii uu qoray aطabiibu dhakhtarku ayaan cabay